رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin baabu takhfiifi rakcatay ilfajr khafiifin la khafiifiye ayuu baab u yahay labada rakcadood ee fajirka ka horeysa iyo wa bayaani maa shay caddayntiisa yaqra'u fiihima labadaa raka dhexdooda lagu aqriyo iyo wa bayaani wakhtihimaa wakhtigooda la cadeeyo labadaa rakacadood wakhtiga la tukado waxa lagu dhex aqriyo iyo mar allaale marka labadaa rakacadood ee subaxa ka horeeya la tukanayo in khafiif laga dhigo macnaha aan la dheeraynin waayo can caaishata radi allaahu canha ana anabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa tiri yusalli mid tukada rakacatayni laba rakacadood khafiifatayni oo fudud bayna alnidaa'i iyo waliqaama aadaankii aqimka inta u dhaxaysa oo min salaati subxi salaada subxeed ah muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin werin kale oo lahumaa muslim iyo bukhaari ku sugan waxay ahayd yusalli wuu tukanaya rakcatay alfajri idaa samica alaadaan markuu aadaan ka maqlo fa yukhafifuhumaa waana khafiifin jiray labadaa rakacadood ee marka salaada subax la aadaamo uu tukanayo wuu khafiifin jiray xataa aquula ilaa aan isdhaho hal qara'a fiihimaa ma ku dhex aqriyey biummi alqur'aani ummi alqur'aan waa faatixadee faataxa inuu ku akhriyey iyo in kale ayuu kala shakin jiray soo u khafiifinayo wa fii riwaaya limuslim kaana yusallii rakcatay alfajri labada rakcadood ee fajarka ayuu tukan jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam idaa samica alaadaan markuu aadaan ka maqlo wayukhafifuhuma wuu la khafiifin jiray wa fii riwaaya idaa talaca alfajar marka uu fajar ku dhasho intum waa isku wada macno idaa alaca alfajr iyo idaa samica alaadaan iyo bayna alaadaani waliqaama bayna alnidaai waliqaama oo min salaati subxa iyo kulli waa isku waqti wa can xafsata radia allaahu canha ana rasuula allahi kaana wuxuu ahaabay tiri idaa adana almu'adinu mu'adinku markuu u aadaamo lisubxi salaada subax oo wabadaa uu soo daahiro uu dhasho asubxu subaxa sallaa rakcatayni laba rakcadood ayuu tukan jiray nebiga khafiifatayni oo khafiif ah laba rakcadood oo fudud oo khafiif ah ayuu markaa tukanaya muttafaqun calayhi wafii riwaaya limuslim kaana rasuulku wuxuu ahaaduu tiri idaa talaca markuu dhasho fajarka sallaa mid tukada idaa talaca salla alfajara laa yusallii ilaa rakcatayni khafiifatayn kaana rasuul llaahi rasuulkii alle wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa alaca salla alfajara markuu dhasho subaxa mid subaxa tukada laa yusallii mana tukan jirin ilaa rakcatayni khafiifatayn laba rakacadood oo khafiif ahoo fudud maahee wax kale markaa ma tukanaynin inta salaada subax uusan tukanin wacan ibni cumar radi allaahu canhuma qaala kaana rasuulu ullahi yusallii min alleyl habeenkii wuxuu tukan jiray mathnaa mathna laba laba ragcadood wayu'tir wuxuu ku idrin jiray birakcatin hal ragcadood oo min aakhiri illeyl habeenka aakhirkiisa ah wayusallii waa tukanayo alrakcatayni laba rakcadoodna qabla salaati alghadaati salaada subxeed ka hor wakaana alaadaan biudunayhi wakaana waxaad moodaa suu u dedejinayo alaadaan aadaanka aadaankan aqimitaankaa loola jeedaa biudunayhi qeydiisa inay ku yaaliin macnaha inuu la aqimi raba hadda suu uga gaarsiin rabo oo kale ayaad u malaysaa soo markaa u khafiifinayay muttafaqun calayhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala الله calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid ku akhriya fi rakcatay alfajri labada rakcadood ee subaxa في luulaa tan hore oo minhumaa labada rakcadood midood ah quuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna alaaya waa aayadda allatii taasoo fi lbaqara suuratu lbaqara ku jirta quuluu aamanaa bima unsila ilayna aayaddaasuu ku akrin jiray wa fi laakhirati rakacada dambe oo minhuma labadaa rakacadood ka mid ahna wuxuu ku akrin jiray aamanaa billaahi washhad biannaa muslimuun ayuu ku akhrin jiray wa fii riwaaya fi laakhirati rakacada dambe wuxuu ku akhrin jiray allatii waa aayaddii fii aala cimraan aali cimraan ku jirtay tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum rawaahumaa labadoodana waxaa wariyey muslim marka aayadda koowaad rakcada koowaadna wuxuu ku akhrinaya quuluu aamanaa bima unzila ilayna oo suuratulbaqara ah iyo qul tacaalu ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah aayadda ee aala cimraan ah wacan abi hurayra ana rasuula allaahi qaala wuxuu yidhi qara'a waa akhriya nebiga fi rakcatay lfajri labada rakacadood ee subaxa ka horaysa qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad ree muslim baa xadiidkaa wariyey hal rakacada faatixada kadib buu kaafiruun ku akhriyey rakacada labaadna faatixada kadib qul huwalluu ku akhriyey taana markaa way soo aroortay wacan ibni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ramaqtu waxaan u kuur galay annabiya nabiga sal alla calayh wasalam shahran hal bil hal bil baan daba socdeen u kuur galayay wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u fi rakcatayn qabla alfajri salaada subax ka hor labadeeda rakaco riduud mid ku akhriya qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan ama waxaa suuragala inuu ula jeeda taaratanna tanuu ku akhrina taaratan iyo marmarna labadii aayadood ee baqari aala cimraan saan markaas soo tilmaamay baab istixbaab sunniin la sunneeyo baabkeediyo waalbujaac in la jiifto bacda rakcatay alfajri labada rakacadood ee subaxa marka la tukado kadib qofku inuu u jiifto calaa janbihi alayman dhinaciisa midigta ah iyo walxafi guudaado lagu guudaabiyo calayhi korkeeda sawaa'u kaana ha ahaada qofka tahajuda mid tahajud dukaday oo dadaalay bileyli habeenkii am laa masamaya xataa hadduusan tahajud dukanin ee inta salaada subax la aadaamo intaan la tukan laba rakacadood uu tukaday inuu dhinaciisa midigtaa u seexdo waa jiif aan hurdo ahayn wax yar oo khafiif ah waa sunno nimi fuqaado qaar baa waxay tilmaameen ay leeyihiin waxaa inka jilbiga midigtaa loogu jiifanayaa waa liajli tadkira iyo xusuus qabriga markaa ah can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa markuu tukada rakacatay alfajri labada rakacadood ee salaada subax ka horaysa iltajaca wuxuu u jiifin jiray calaa shiqihi alayman dhinaciisa midigta ah rawaahu albukhaariyu wa canhaa weli waa caaisha qaalad waxay tiri kaana alnabiyu nebi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukadaa fii maa bayna an yafruqa inta u dhaxaysa laga bilaabo markuu ka baxo min salaati alcishaa ila alfajri ixday cashrata rakca ama ixdaa cashrata rakca kow iyo toban ragcadood yusallimu waa u salaamu noqsan jiray bayna kulli rakcatayni laba rakacadood kasta inta u dhaxaysa assalaamu calaykum buu dhihi jiray wayu'tiru wuxuu ku witrin jiray biwaaxidatin mid fa idaa sakata hadduu aamuso almu'adinu mu'adinka min salaati alfajri salaada subax aadaankeeda markuu dhammeeyo ka aamusa oo watabayana lahu ay u caddaata midiga alfajru fajarkii inuu dhashay wa jaa'ahu lmu'adinu mu'adinkana uu u yimaado uu dhaho ogow isdiyaari waa la tukan rabaa qaama waa istaagi jiray farakaca markaasaa wuxuu tukanaya rakcatayni laba rakacadood khafiifatayni oo fudfudud uma dajaca kadibna wuxuu u jiifanayay calaa shiqihi alaymani dhinaciisa midigta ah haakadaa sidaan marka wuu tilmaamayaa saxaabiga ama caaisha haakada xataa ya'tiyahu ilaa uu uga yimaado almu'adinu ogeysiiyaha liliqaamati aqinka ogeysiinaya mucadinkii rawaahu muslim baa xadiidkaana wariyey qawluhaa uu yidhi qowluhaa dhehadalkeedii yusallimu bayna kulli rakcatayn haakadaa huwa fii muslim saasay saasayga sugnaatay wa macnaahu waxaa loola jeedaa wuu salaamu noqsan jiray bacda kulli rakcatayni laba rakcadood kastaba markuu tukado wuu salaamu noqsanayay wacan abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi idaa sallaa axadakum axadkiin markuu tukado rakcatay alfajri labada rakcadood oo subaxa ka horaysa falyadajic ha u jiifto calaa yamiinihi midigtiisa dhinaciisa midigtaa ha u seexdo rawaahu abuu daawuud wa tirmidi biasaaniid saxiixa qaala tirmidi wuxuu yidhi waa xadiid xasan ah oo saxiix ah baabu sunnati duhr doorka sunnadiisii ayuu baab u yahay can ibni cumar radi allaahu canhuma qaal sallaytu waan tukaday buu yidhi maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa rakcatayni laba rakacadoodoo qabla duhri doorka ka horaysaa iyo rakcatayn laba bacdaha ka dambaysa muttafaqun calayhi wacan caaishata radia allaahu canha ana alnabiya kaana wuxuu ahaa laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar rakacadood qabla alduhri duhurka hortiisa rawaahu albukhaariy salaada duhur ka hor afar rakacadood kama tegi jirin wa canha qaalat kaana alnabiyu nabigu wuxuaa yusallii mid ku tukada fii beytii gurigeyga qabla alduhri salaada duhur ka hor arbacan afar uma yakhruju kadib waa soo baxayay oo fa yusallii biannaas dadkuu duurka dujinayay uma yadkhul haddana wuu soo gelaya fa rakcatayn laba rakacadood ayuu markaa tukanayay wa kaana wuxuu ahaa nebiga yusallii mid tukada binnaasi mid dujiyaa binnaasi dadka almaqriba salaada maqrib uma yadkhul haddana wuu soo gelayo guriga fayusallii rakcatayn laba rakacadood ayuu tukanayay wayusallii binnaasi haddana dadkuu dujinayo bilcishaa wayadkhulu beytii gurigaybuu soo gelahay fayusallii rakcatayn laba rakcad ayuu haddaba tukanaya rawaahu muslim wacan ummi xabiiba radia allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man xaafada qofkii ilaaliya calaa arbaci rakacaatin afar rakacadood oo qabla alduhri salaada duhur eh, ka hor ah iyo waa arbacin afar oo bacdaha ka dambaysa xaramahu llaahu ilaa wuxuu ka xaaraantinimeeyaa cala naari naarta rawaahu abu daawuud iyo watirmidi waqaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiix wacan cabdulahi bni saa'id ana rasuula allahi kaana yusallii arbacan afar ayuu tukan jiray bacda an tazuula ashamsu intaysan qoraxdu zuulin ama aysan iilanin waa qabla duhur duhurka hortii wa qaala wuxuu yidhi inahaa saacatun laa saacad tuftaxu fiihaa la furo abwaabu asamaa'i samada albaabaheeda fauxibu waxaan jeclahay an yascada lii inay ii korto fiiha sanadii furnayd dhexdeeda camalun saalixun camal fiican camal fiican inuu ii koro kor ii aado ayaan jeclahay rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wa can caaishata radi allaahu canha ana alnabiya kaana idaa lam yusali arbacan afar hadduusan tukanin qabla annuhur duhurka hortii sallaahunna bacdaha kadib ayuu tukan jiray rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan taa waa sunnadii duhurka baabu sunnati alcasri casrka sunnadiisii baab ayuu u yahay haddana wacan cali bni abi taalibin kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada qabla alcasri salaada casr ka hor arbaca rakacaatin afar rakacadood yafsilu baynahunna wuxuu ku kala saari jiray bitasliim salaamid cala almalaa'ikati almuqarabiin malaa'igta muqarabiinta uu salaamay iyo waman tabicahum intii raacsan oo min almuslimiina waalmu'miniin ah macnaha yafsulu baynahunna bitasliim wuxuu ula jeedaa afarta rakacadood labaybu tukane wuu salaamo noqsanayey kadibna laba kale rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan وcan ibni cumar radi allahu canhuma an ilnabiya qaal raxima allaahu allah u naxariista imra'an shaksi sallaa tukaday qabla alcasri casirka hortiisa arbacan afar ragcadood rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan sideedaba ma laha casirka sunno oo raatib ah wax ka dambeeyna ma jiro waxyaabahan kale ee la tilmaamayo qabla alcasri la leeyahay kulligaa istixbaab iyo wanaag ee ma aha sunnadii raatibo ah horay iyo gadaalba maba lahanba saa darteed baa waxaa la leeyahay qof allaale qofkii tukada casirka hortii arbacan raxima allaahu ilay ha u naxariisto wa can cali bni abi aalibin ana rasuul allahi kaana yusalli mid tukada buu ahaa qabla alcasri rakcatayni xadiiska laakiin waa daciif rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix ayuu yidhi laakiin waxaana yidhi waa sabiid daciif ah baabu sunnati almaqribi bacdaha wa qablaha salaada sunnada maqribka ah horteeda iyo gadaasheedaba taqadama fii haadihi alabwaab baababyaalkaa waxaa noogu soo hormaray xadiid ibni cumar xadiidkii ibni cumar wa xadiidu caaisha iyo caaisho xadiidkeeda wahumaa labadooduna saxiixaani waa laba xadiis oo saxiix ah oo ahaa ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada bacda almaqribi maqhribka kadib rakcatayni laba ragcadood laba rakacadood ayuu tukan jiray wa can cabdullah bni muwafali can ilnabiyi qaala salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqrib waa nabiga saddex jeer tukada maqhribka hortiisa tukada maqhribka hortiisa tukada maqhribka hortii qaala fi ahaalifati markii saddexaadna liman shaaca qofkii raba buu yiri rawaahu albukhaariyu idan sunnada raatibadada maqribka ay leedahay way ka dambaysaa way ka dambaysaa raatibadeeda ka hor waa la tukan karaa waase liman shaaca wacan anas qaala laqad ra'aytu waxaan arkay kibaara asxaabi rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa kuwooda ugu waaweynaa sala allahu calayhi wasalam yabtadiruuna ayagoo u kala degdegahaya oo iyaga u kala degdegahaya assawaariya tiirarka cinda almaqribi maqribka agtiisa rawaahu albukhaariy cinda sawaariya maxay ugu degdegahayaan saariyadaas dagaanadaa loola jeedaayo waxay rabaan in ay ka dhigtaan sutro saa darteed maqribka marka la addimo tiirarka istayaanooyinka ayay u kala tartami jireen say sutro uga dhigtaan intaa kadibna ay ku tugtaan salaad sunna ah wa canhu qaal kunnaa waxaanu ahay nusallii kuwa tukada calaa ahdi rasuuli illaah rasuulka wakhtigiisa rakcatayn baynu tukan jirnay bacda guruubi ashamsi markay qoraxdu dhacda kadib qabla almaqribi maqribka hortiisa waa maqribka inta aanaan la tukanin ka hor laba rakacadood ayaan tukan jirnay waana xilligii nebiga ayuu yidhi faqiila waxaa loo yidhi akaana rasuulu ullaahi sallaahuma nabiguna tukan jiray qaala wuxuu yihi kaana yaraanaa nusalliihima anagoo tukanaynana arki jiray falam ya'murnaa manana amraynin walam yanhaanaa mannaga hoogaynin raatib waayee adkeeyo tukadana ma dhihi jirin dhaafna tukaninana ma dhihin waa liman shaacadii rawaahu muslim wa qaala kunna bilmadiina madiinaanu ahayn oon joognay fa adana almu'adin mu'adinku markuu aadaamo lisalaati almaqribi salaada maqrib yabtadiruuna ama ibtadaruu waxay u kala begbegi jireen assawaariya tiirarka farakacuu way ku tukanahayeen rakcatayni laba rakacadood xataa ina arajula alghariiba ilaa ninka gariibka ahee musaafirka ah layadkhulu lmasjida masaajidka uu soo galo fayaxsab wuxuu u malaynahayey ana asalaata qad sulliyat salaadii in la tukadayda in maqhribkii laga baxay ayuu moodayaa min kasrati man yusalliihimaa dadka tukanaya badnaantooda waa dadka badankoodu tukanaye markay salaamo nuqsadaan ninka qariibka ahee bannaanka ka yimid xaaladda aan la socon hadduu masaajidka soo galo wuxuu u malaynayaa in salaadii maqhribka la tukadayba rawaahu muslim baabu sunat alcishaa bacdaha wa qablaha sunno isha la tukado horteed iyo gadaasheeda fiihi waxaa ku dhex sugan baabka xadiidi ibni cumar assaabiq ee noo soo hormaray sallaytu waan tukaday maca alnebiy nebiga nicigiisa rakcatayn laba rakcadood bacda alcishaa'i cishaa'iga kadib iyo wa xadiidu cabdullaahi ibni mucafalin bayna kulli aadaanayn salaad ayaa u daliil ah laba aadaan kasta waa aadaan yaqimitaani salaad baa u dhaxaysa muttafaqun calayhi kamaa sabaqa sidii noo soo hormartayba baabu sunnati ljumca jumucadii sunnadeeda ayuu baab u yahay fiihi baabka waxaa ku sugan xadiid ibni cumar asaabiq annahu sallaa inuu tukaday maca nabiy nabiga micigiisa sal alla calayh wasalam rakcatayni laba rakcadood bacda aljumcati jumcada kadib muttafaqun calayhi wacan abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum aljumuca axadkiin markuu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan kadib afar ha tukado afar ragcadood jumcaha kadib ha tukada rawaahu muslim can ibni cumar radia allahu canhuma ana alnabiya kaana wuxuu ahaa laa yusallii midaan tukanin bacda aljumucati jumucada kadib xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo oo fa yusallii rakcateen buu tukan jiray fii beytihi gurigiisa rawaahu muslim xadiidka labaad wuxuu tilmaamayaa laba rakacadood inuu nabigu gurigiisa ku tukaday jumca kadib kaana wuxuu tilmaamayaa afar rakacadood inuu tukanayo qofka hadduu jumcada ka baxa kadib waxay yidhahdeen muxadisiinta waxaa loola jeedaa qofku hadduu ku tukanayo masaajidkana sunnada waa inuu afar tukadaa fiican afarta ama laba iyo laba ha u tukado ama hal atixiyaad ha u sameeyo labada waa yeeli karaa laakiin gurigiis markuu ku tukanaya inuu laba rakacadood tukado sababta waxay leeyihiin haddii masaajidka laba rakacadood uu ku tugto oo sunno ah dad aan cilmi lahayn baa jira waxay u qaadanayaan labadii ragcadood ee duurka laga gooyay in lagu dhammaystiraayo oo hadhow ayagna ay u sameeyaana la diidayaa si loo kala fasliyo oo loo ogaado salaada jumcaha laba ragcadood keliya inay tahay inay tahay afar buu ku darayaa qofka masaajidka ku tukanaya qofkiise gurigiisa ku tukanaya inuu laba rakacadood tukado waaye saasaa markaa wanaagsan baabu istixbaab sunnooyin iyo wanaajin la wanaajiyo qaabkeeduyo waaye yocla nawaafil sunnooyinka in laga yeelo filbeyti guriga sunnooyinka in guryaha lagu tukadaa fiican sawaa waxaa isku mid ah alraatiba iyo wagayruha salaad raatibad ha ahaato ama qayrkeeda iyo walamru farid laysfaro bitaxawuli ka guurid ama ka wareegid linnaafilati sunnada min mowdici alfariida meesha qofka waajibka uu ku tukaday inuu ka wareego aw ilfasli ama inuu u dhexaysiiyo baynahumaa sunnadii iyo waajibkii dhexdeeda bikalaamin hadal saa inuu sameeyo waxaa looga hadlayaa baabka sunnooyinka in guryaha lagu tukadaa fadli badan saasaa fiican hadday suuragal tahay ha ahaato sunno raatiba ah oo intaadan masaajidka soo aadin sunnada qabliyadan guriga ku tuko markaad ka baxdana guriga keen laakiin masaajidka lagu tukado dadku ma jiro laakiin waa sida fiican iyo in farid laysfaro inuu qofku ka guuro suna markuu tukanayo min mawdic alfariida meeshu waajibku ku tukaday matal halkaan baad tukatay duurkii ama casirkii aandhehe ama maqribkii assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa la yidhi markii la salaamo noqsaday kadib isla markii intaad istaagto meeshii aad ku tukatay waajibka ha ku sumaysanin maxaa samaynaysaa ka guur walamru bitaxawul horay u bax ama gadaal u soo bax ama ninka kale ee dhinacaaga jooga soo bedel oo dhinacaaga keen asla dhinaciisa mar ama meel gadaal ah tag inuu qofku ku tukado ama inuu ku kala fasliyo uu u dhaxaysiiya hadal assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka waajibkii laga baxo horey ha ka istaagin waad hadashaa oo la dareenaa sunnada iyo waajibkana kala go-an yihiin taasuu ula jeedaa can zayd ibni taabit ana alnabiya sal alla alay wasalam qaal wuxuu yidhi salluu tukada ayuha annaasu dadow fii buyuutikum guryihiina ku tukada fa ina afdala asalaati salaatan u fadli badan salaatu lmar'i qofka salaadiisa waayo uu ku tukado fii beytihi gurigiisa salaada guryaha lagu tukadaa u fadli badane guryihiina ku tukada ila almaktuubata waajibka maahan ilaa salaada waajibka ma ahee inta kale guryaha ku tukada ama salaada waajibka ah ee waajibka ah ha ku tukanina guryaha ee masaajidka imaada mutafaqun calayh can ibni cumar radi allahu canhuma can ilnabiyi sal alla alay wasalam qaala ijcaluu yeela min salaatikum salaadiina xaggeeda fii buyuutikum guryihiina yeela qaybo salaadaha ka mid ah guryaha geeya waa sunnooyinkeeda walaa tattakhiduuha ha ka yeelanina guryaha ha ka dhigina qubuuran qubuurta laguma tukado qubuuranin lagu tukanina guryaha ku tukada macnaha saasaa loola jeeda muttafaqun calayhi wacan jaabir qaala qaala rasuulku wuxuuhi idaa qada hadduu dhammeeyo ee uu guto axadukum midkiin salaatahu salaadiisa fii masjidihi masaajidkiisa uu ku tukado falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa nasiiban qayb oo min salaatihi salaadiisa ka mid ah fa ina allaha ilaahay jaacilun waa yeelayaa fii beytihi gurigiisa min salaatihi salaadiisuu ku tukaday khayran khayr buu alla uga dhigayaaye rawaahu muslim wacan cumar ibni cataa ana naafic ibni jurayr ayaa arsalahu wuxuu u diray ilaa saa'ib ibni ukhti ibn khti nimrin yas'aluhu macnaha can cumar bin cataa ninka lagu magacaabo ana naafic ibnu jubayr ayaa arsalahu diray cumar ibnu cataa ilaa saa'id oo ibnu ukhti nimir ah yas'aluhu asagoo soo weydiinaya can shay-in shay ra'aahu uu ku arkay minhu xaggiisa mucaawiyatu mucaawiyo oo fi salaati salaada gudaheeda ah faqaala wuxuu yidhi nacam haa shay oo ra'aahu minhu mucaawiya fi salaati faqaala nacam haabuu yidhi waan arkay sallaytu waan tukaday macahu mucaawiye macigiisa ayaan aljumcata jumco la tukaday fi lmaqsuurati maqsuuradii ayaan kula tukaday maqsuurada waa beer ama maqsuurada masaajidka ayaa suuragal inuu ula jeedo falamaa sallama alimaamu markuu imaamku salaamo nuqsaday qumtu waan istaagay fii maqaamii maqaamkaygii baan istaagay buu yidhi markii imaamku assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhi isla markii meeshii uu lagu salaamo nuqsaday ayaan kacay fa sallaytu waan tukaday falamaa dakala markii uu galay mucaawiya arsala ilaya adeer buu ii soo diray fa qaala wuxuu ii yiri laa tacud ha u noqonin limaa facalta waxaa samaysay mar danba ha samayn hana u noqonin ayadoo salaadii laga baxay isla markii ha istaagin oo ha tukanin idaa sallayta haddii aad tukato aljumcata salaada jumco falaa tusalliiha ha tukanin bisalaatin salaad xataa tatakallama ilaa aada hadasho aw takhruja ana aad baxdo fa rasuul rasuula amaranaa bidalika arrintaasuu nabiguna amri jiray allaa nusalli inaanan tukan bian allaa nuusila inaanan la xiriirinin salaatan salaad waajib ah bisalaatin salaad kaloo sunno ah xataa natakallama ilaa aan hadalno aw nakhruj ana ilaa aan baxno rawah muslim baa xadiidkaa wariyey baabu lxadi guwaado iyo buraarujin lasku baraarujiyo qaab ayuu u yahay calaa salaatil witri salaada witrka ah iyo wa bayaanu annahu sunna inay sunno tahay muta ah iyo bayaanu waktihi waqtigiisao la caddeeyo can cali radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi alwitru salaada witrka ah laysa ma aha bixatmin waajib oo ka salaati maktuubati salaadaha waajibkaasay xaqi u yihiin oo kale ma aha walaakiinse sanna rasuuluullah rasuulkii alla jibeeyey sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi nabiga ina allaha witrun ilaah waa witri subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa waa waaxid waa la witri ah yuxibu lwitra witrkuna wuu jecel yahay oo faawitiru witriya oo salaada witirkaa tukadaya ahlu lqur'aan ahlu qur'aankiyo dadka habeenkii qur'aanka akhriyo qur'aanka ku tukadow witirka tukada ilaa witriguu jecel yahay rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can caishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri min kulli leyl habeen kasta qad uutara wuu witrin jiray rasuulu ullah sal alla calayh wasalam min awali leyl habeenka bilowgiisa wa min awsatihi dhexdhexaadkiisa wa min aakhirihi iyo aakhirkiisa waintahaa wuxuu ku soo dhammaaday uu ku soo intihiin jiray ku gabagabayn jiray witri witrigiisu soo gaarahayay ila asaxar إلا xilliga saxuurta muttafaqun عليه وعن ابن cumar رضي الله canhuma عن ilnabiyi qaal ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiinimidda ugu dambaysa oo bileyli habeenkii aad tukanaysaan witran witri ka dhiga mutafaqun calayhi salaada ugu dambaysa witri ha noqoto can abi saciid alqudriy ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaal awtiruu witriya qabla an tusbixuu intaadan yaa beriisanin ka hor rawaahu muslim ila waagu hadduu beriyo witri ma jiro witri habeenkii buu ku egyahay ama habeen baa loogu talagalay wa can caishata radia allahu canha ana nabiya sal alla alay wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada salaatahu salaadiisa bileyli habeenkii ayuu tukanayey wahiyo ayadoo muctaridatun muctarida ah ayada oo dadban ama ku gudban bayneeda hortiisa fa idaa baqiya alwitru witriga hadduu u soo haro ayqadahaa wuu kicinahay rasuulka caaisha fa awtarat way witrinaysay marka inay witriso inay witriso inay witrinayso macnaha inay witirka la tukato oo nebigu atay caaisho leedahay wuxuu idhihi jiray haddii aan soo jeedo kaala ila witri haddii aan hurdaayana iska keydayn jiray reer muslim wa fii riwaaya lahu faidaa baqiya lwitru witrku hadduu u haro qaala wuxuu dhihi jiray uunii kaalay ee fa uutirii ila witri oo witrka ila tuka yaa caaisha caaishay caaishay kaalay salaada witriga ila tuko saasuu markaa i dhihi jiray oo mar allaala markuu salaada saa uga soo baxo haddii aan soo jeedana xadafanii wula sheekaysanayaa haddii aan hurdaayana wuu iska kay jiray rasuulka sal اllahu calayh wasalam wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana alnabiya sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi baadir subxa subaxa kala degdega bilwitri witrka witrka intuusan subaxu idinku dhalanin tukada kala hormara macnaha rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wacan jaabir qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man khaafa qofkii ka cabsada allaa yaquuma inuu ka iwaayo min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa faliyu'tir awalahu hadalkaba iska witriyo haddaad weyn tahay waadan ka ekerin qiyaamuleyka xataa iska hormarsan kartaa intaad qiyaamkaadu iska tukato witrigaagana iska tuko waman tamaca qofkii damac ka qaba oo rajaynaya an yaquuma aakhirahu aakhirkiisa inuu kacana falyu'tir ha witriyo aakhira alleyl habeenka aakhirkiisa fa ina salaata aakhiri leyl salaaddaw habeenka aakhirkeeda la tukado mashhuudatun wadalika afdal waa mashhuuda waa mid lasoo imaanayo waa mid mashhuuda ah waa mid laysugu imaanayo wadalika afdal taasaana fadli badan malaagta xilligaas bedelaysa waa xilligaa laftigeeda isku imaanayaan rawahu muslim baa xadiidkan wariyey intaasoo dhan waxay tilmaamayaan salaadaha witriga fadliga iyo qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay baabu fadli salaati duxaa salaada lagu magacaabo salaatu duxaa waa salaada barqadeed fadliga ay leedahay iyo wa bayaani aqaliha inta ugu yarcadayn la cadeeyo wa akfarihaa inta ugu badan wa wasatihaa iyo inta dhexdhexaad ahda meeqaa dhexdhexaada salaata witr meeqaasa u daba meeqaasa u yar walxafii guugaadana laisku guugaabiyo cala almuxaafadati calayha in la ilaaliyo salaadaa lagu magacaabo salaat duxaa wa can abi hurayra qaala awsaanii khaliilii saaxiibkaybaa ii dardaarmay sala allahu calayh wasalam bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahr bil kasta weli maalmaha lagu magacaabo ayaamu albiidka laba-iyo toban saddex iyo toban iyo afar iyo toban ama saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban xilliyada noocaasee cadadu ay jirto ayaa u fadli badan bil walba oo saddex maalmood laga soomo ayuu saaxiibkay ii dardaarmay warakacatayi duxaa iyo labada rakacadoodoo duxadii iyo barqada aan markaa aan tukado macnaha <clears throat> aan tukado yusbixu waxaa ku waabariista buu dhahay nebiga calaa kulli sulaam xubin walba oo min axadikum axadkiin ka mid ah sadaqatun sadaqo fa kullu tasbiixatin tasbiix kasta sadaqatun waa sadaqo wa bilmacruuf macruufka faritaankiisa sadaqa wanahyu can ilmunkari munkarka oo la reebo sadaqatun wayujziu waxaa kaa gudahaya min daalika arrintaa wayujzi waxaa gudahaya min dalika arintaa waliitaaru ama wal-iithaaru dooritaanka qabla naymi hurdada horteeda la doorto oo la witriyeeyo waitaaru witriyeene oo la witriyeeyo qabla naymi hurdada horteeda inamaa yustaxabu waxaa loo suneeyaa liman laa yafiqu bilistayqaadi qofka aan ku kalsoonayn inuu kaco aakhira leyl waliitaaru witriyeynta la witriyo qabla nowmi hurdada horteeda inamaa yustaxabu liman qof baa loo sameeyaa laa yafiqu aan kalsooni ku qabin bilistilqaabi inuu kaco aakhira leyl fa wafiqa haddiise qofku uu ku kalsoon yahay inuu aakhirka habeenkii kaco fa aakhiru leyli afdal habeenka aakhirkiisaa fadli badan can abi dar can ilnabiyi sal alla calayh wasalam qaala wuxuuri yusbixu waxaa ku waadbarista calaa kulli sulaami xubin walba oo min axadikum axadkiin ka ah wamifsalaahu xubnaha loola jeedaayo sadaqatun sadaqo fa kullu tasbiixatin tasbiix kasta sadaqatun waa sadaqo wa amru bilmacruufi macruufkoo laysamra sadaqa waaye wanahyu can ilmunkari munkarkoo layska reebo sadaqa waaye wayujzi-u waxaa ka gudaya min daalika arrintaa ragcataani laba rakac oo yarkacuhumaa uu qofku tukado min adduxaa barqadii rawaahu muslim wa can caishata radi allaahu canha qaalat kaana rasuulku wuxuu aha yusalii duxaa mid barqadii tukada arkacan afar rakacadood wayasiidu maa shaa allah intuu doono ilaahayna wuu ku siyaadin jiray wacan ummihaani fakhitata binti abi taalib radia allaahu canha qaalad waxay tiri dahabtu waxaan soo aaday ilaa rasuuli illaah caamu alfatxi fawajadtu waxaan helay yaqtasilu asagoo qubaysanaya falamaa faraqa markuu dhammeeyey min quslihi qubayskiisa sallaa wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin sideed rakacadood lidaalika duxaa duxay ahayd ee laba rakacadoodna way u yartahay afarna waa dhexdhexaad sideedna way u badan tahay muttafaqun calayh wahaada mukhtasir waa xadiis gaaban lafdixda riwaayaad muslim ahaydo waa mar allaala markii ninkii ay magangelisay cali uu dhaay kow inaan ka siiya ma wax kale mala jirtaba faakhitan xillada dhaaf cali hadiin anaa ninka badbaadiyeye waa fatxu maka warbixinteeduu ku jiraa seefuu haystaa maya kan inaan kow ka siiya ma wax kale mala jiro gurintay ku xirtay nabiguu tagtay ay aragtay arrintan bay ka sheekaysay markaasay tiri yaa rasuul allah cali bn abi aalib wuxuu rabaa inuu dilo nin aan anigu niyangeliyey qad ajarnaa ajartiya umuhayni buu rasuulka naag baa tahay naga tag iyo ma jirto kii aad badbaadisay waan badbaadinay mana taaban kara cali saasuu rasuulku yiri sal alla wasalam saas ayuu nabigu tilmaamay tajuus salaatu duxaa min irtifaaci shams waanu qaadan doonaa wakhtigan ugu soo socdaa haddii rabbi yiraahdo way bannaan tahay oo waa la tukan karaa mar haddii qorxu soo kor noqoto ilaa zawaalka laga gaaro waxaa fadli badan salaada duxa in la tukado marka uu dacaadku kullaado markuu dacaadku kula noqdo mirdihuna ay cagagubtaan xadiisbaa noogu imaan doonaa qoraxduna ay soo kor noqoto ama duxada meesha haloo joogto wabilaahi tawfiiq allahu aclam